asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi wa waatbaacihi waman waalaah amaa bacdu waxaynu ku jirnay alfaslu araabic cashar fasalkii afar iyo tobnaad wuxuu ku saabsanaa alwasiila wasiilo waxaynu ku sheegnay waxa lagu muraadgaaro wey xarig xirasho wey wasiilada runtaana alimaanu saxiixu waalcamalu saalix labadaasaa wasiilaa marka adiladii naqliga ahayd kutusinaysay ayaynu dhammaynay waxaan maraynaa aladillatu alcaqliya adilada caqliga ah ee wasiilada ku tusisa iyadana sidii adiladii naqliga ayay saddex tahay aladillatu alcaqliya adiladii caqliga lagu garanayey kan waxaa ugu horeeya khina rab eebba hodannimadiisa uu unkiisa hodan ka yahay waiftikaru lcabdi iyo addoonka dhibqabidiisa weeba u dhibqabo faaba amrun talaa amarkaasoo yakhtadii keena an yatawasala alcabdu addoonka inuu xarig xirto alfaqiiru ee baahan ila arabbi rabbi xaggii uu xarig xirto rabbiga alkhaniy hodanka ah casa ee bawankiisa kaadka wajalla weynaay ka yanju lcabdu addoonka markaas inuu badbaado addoonka alfaqiir eeba u baahnaa addaciif ee tabarta yaraa mimaa dhibaatooyin inuu ka badbaado uu yarhab addoonka ka baqaayo wayadfar addoonka inuu liibaano bimaa waxa uu yuxibbu jecel yahay oo wayarhab weeba ka quudaraynayo kolka taas waa daliil caqli ah keenana tawasulkii adiga addoon baa tahay waana baahan tahay eebbaad u baahan tahay marka si aada ugu guulaysato waxaad u baahan tahay amaad uga badbaado waxaad ka baqayso inaad markaa eebba magan gasho oo ku tawasusho oo ku xariirxeesato lagama maarmaan wey daliilka labaad cadamu macrifati alcabdi addoonka aqoontiisii ma jirto maa wax ma yaqaan addoonka wayuxibuhu rabbu rabbi jecel yahay tabaaraka rabbi xeblaa watacaalaa koraha wamaana ma yaqaan addoonka yakrahu eebba uu qoonsanayo min alafcaali ficilyaa la sameeyaa wal aqwaali hadalla lagu hadlaa taas darteedna iyaduna waa amrun amar wey amarkaasoo yaqtadii an takuuna alwasiila waxaa eebba lagu gaarayo inay ahaatee wasiiladaa maxsuuratan mid la koobay fii maa shay gudihii lagu koobay sharaca allaahu eebba uu jideeyey wa bayana uuna caddeeyey rasuuluhu eebba weyne rasuulkiisa min aqwaalin hadallo tayibatin wanaagsan wa acmaalin camalyaal saalixatin suuban tufcalu la falow acmaasha saalixada oo tufcalu la sameeyo wa aqwaalin hadallo khabiidatin xun wa acmaalin camalyaal faasidatin khariban tujtanab laga dheeraado wa tutrak laga tago kolsa addoonkii aqoonina kolkaa eebbe inuu ku xirmo kolkaa wuxuusan eebbe iyo wuxuu eebban rabo labadaba isaga caddaynaya kitaab kaamila oo waxba dhaafin uu eebba soo dejiyey sunnadii rasuulkana waa bayaanisay idan wixii eebba loogu dhowaan lahaa oo la samayn lahaa ama looga dheeraan lahaa ee laga durki lahaa labadiiba eebbaa lagala xiriirayaa saddex kownu jaahidiljaah qofka wejiga u saaxiibkaa wejigiisa wejigaas ahaantiisa min hayri kasbi linsaan dadka shaqadiisa keyrkeed uu yahay walaa min camali yadayhi qofka labadiisa gacmood camalay qabtaana uusan ahayn taasna amrun amar kale wey yaktadii keena anlaa yutawasal inaan loogu dhowaaneebe bihi qof wejigiis ilallaahi tacaala aneeba loogu dhowaan lianna jaha shaksin qof wejigiisa maa qof kasta ah wamahmaa kaana inkastoo qofkaa uu noqdo cadiiman mid weyn laa yakuunu ma aado qurbatan dhowaan lishaksin aakhar qof kale uma noqdeeba ugu dhowaan u yataqarabu qofkii kala dhowaado bihaa wejigii ila allaahi tacaala eebba weynuu ugu dhowaado oo wayatawasal ku eebba ka harhiirta wey allaahuma yaa allah ilaahow ilaa idaa kaana hadduu yahay maahaane qad xamila mid sameeyey qofkan tawasulaya bijawaarixihii qofkaad ku tawasulayso maadaa xibnihiisa sameeyey aw maalihi xoolihiisa maadaa sameeyey calaa iijaadi jaahin weji samayntiisa korkeed saaxibi diljaah saaxib iljaah qofka jaahale jaahisha haddaad samaysay mana aadan samayn adiga fa cinda daalik haddaad wejigiisa samaysay lahu qofka wejiga sameeyey wuxuu leeyahay an yasala allaha eebbaweyne inuu baryo bihi wejigii uu baryo waa hadduu wejigii sameeyey laakiin ma aadan samayn maxaa jira liannahu wejiga uu sameeyey asbaxa min kasbihi shaqadiisii buu ka mid noqday wa camaliyadayhi labadiisii gacmood camalkay qabteen buu ka mid noqday in kaana qad camila waa haddii uuba camal falay daalika wejiga ibtidaa-an bilowgii hore liwajhi illaahi tacaala uu sameeyey waibtiqaa'a mardaatihi eebbaweyne raallinimadiisa gaarideed uu sameeyey wey wa ficlan weji manaadan samayn mana samayn kartid wey meeshaa tawasulkii baa ku gebagaboobay waxaanan ku sheegnay inuu yahay meelahaynu laanahay baabka kana baabkii hore kama liito hadduusan maka darayn waxaa baabkan lagu sheegaya awliyaa ullah wa karaamaatuhum wa awliyaau shaydaan wa dalaalaatuhum dadka labayna yihiin qole waa ba awliyadii macnaheedu waa maxay kalimatu awliyaa wa jamcu waliyin weliyin oo mufrada waa awliyaa lagu jamciyey weliyin wasankeeda waa faciilin faciilinna bimacnaa faacil wa bimacnaa mafcuul bay labadaba noqotaa kolka weliyin kii eebba u dhowaaday iyo weliyin kii eebba u weli noqday labada waa kaalashaa adigu eebbaad u dhowaatay waxaad ugu dhowaatay imaankaaga saalixa iyo camalkaaga saalixa eebbe markaad u dhowaatayna isna waa ku maamulay adduunkii karaamuu kugu siiyey aakhira jannuu kugu siiyey karaama addoonka la siiyo tan ugu weyni badan alistiqaamatu calaa shariicatihi haddiiba eebba kugu karaameeyey inaad shariicada ku toosnaato karaamataa ka qiimi badan oo lagu siin lahaa ma taasaa ugu weyn idan baabkan wuxuu ka hadlayaa awliyada eebbe iyo wuxuu ku karaameeyey adduun iyo aakhiraba iyo awliyada shaydaanka ee shaydaanka weli yeeshay ee shaydaan u dhowaaday bilkufri waalmacaasi gaalnimo iyo shareeca khilaafid bay shaydaan ugu dhowaadeen markaasaa fatawallaahum shaydaan shaydaanna uu gacanta ku dhigay adduunkana macaasi iyo kufri gaalnimo iyo dalaal shirki iyo fasaad fisqi iyo fujuur uu garkiiyo dhaqan uga dhigay oo garka u geliyey aakhirana haweeshanaya ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwan inamaa yaduu xisba xaggee ugu yeeraya kooxdiisa liyakuunuu min asxaabi saciid idan aada u dhegeysa fasalkan halis wey alfaslu lkhaamisa cashar fasalkii shan iyo tobnaad fii wliyaa illaah eebbaweyne weliyaalka ku xiriirsan ees u weli noqday ayuu ku saabsan yahay wa karaamaatihim ilaah awliyadiisa wuxuu ku darajeeyey fi dunyaa waalaakhira ayay u fasal yahay wa awliyaai shaydaan shaydaan dadka ka weli yeeshay ee la xiriirsamay shaydaanna uu maamulo ees gacanta ku dhigay iyo wa dalaalaatihim baadinimada ay sameeyaanna waa u fasal ka waxaa laga bilaabay awliyaa ullaahi tacaala rabbi weliyaalkiisa uu jecel yahay ee rumeeyey ee raaxay rumaysan ubaariyaalkaa yaa la tilmaamaya yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay bianna lilaahi eebbaweyne inuu leeyahay tacaalaa korahaye min cibaadihi eebbaweyne addoommadiisa xaggooda wuxuu ka leeyahay awliyaa kuwa isaga la xiriira kolkaad kelimatu weli maqashid almaxabatu waalnusratu waalqurbatu wakaa welima macnaheed kalgacalo iyo gargaar iyo dhowaan wey weli waa dhowaaday kolkaasaa gargaar iyo maxabo uu helay kolka eebbe wuxuu leeyahay awliyaa dad asaga u dhow wuu jecel yahay iyagana jecel adduun iyo aakhirana uu ugu gargaaro istaklasahum ilaah baa socday awliyada ee baa socdo dadkii badnaa uu ka socday iyagu gooni ka dhigtay istaklasahum ee baa socday addoommihii badnaa ee u umay buu awliyada ka socday kolkuu ka socday see yeelay licibaadatihi eebbaweyne caabudidiisa ayuu u soocay osgooni uga dhigay waistacmalahum eebba waa shaqaaleeyey fii taacatihi warkiisa yeelidiisa wuu ku shaqaaleeyey shaqaale eebba wey hawshay qabtaanna warka eebba yeelaan hadduu amar yahay iyo yeela iyo hadduu nahyi yahay iyo hayeelina shaqadooda waxa weeye eebba warkiisa ayay raacaan amran wa nahyan wa tarkan wa ficlan idan wastacmalahum eebba waa shaqeeyey fii taacatihi eebbaweyne warkiisa warkaa qiimiga badan yeelidii uu ku shaqaaleeyey wa sharafahum eebbaweyne waa qiimeeyey bimaxabatihi jacaylku isagu jecel yahay ama iyagu isaga jecel yihiin uu eebba ku qiimeeyey wa anaalahum eebba awliyadiisa wuxuu gaarsiiyey min karaamatihi eebbaweyne darajadiisa wuu wax gaarsiiyey oo fa huwa maa weliyuhum awliyadiisa isagaa maamula isagaa jecel isagaa u weli ah yuxibuhum eebba weyne awliyadiisa waa jecel yahay wa yuqaribuhum eebba weyne awliyadiisa yo isagu isu dhoweeyaa wahum awliyadiina awliyaauhu eebba weynay la xiriiraan yuxibuunahu eebba weynay jecel yihiin wa yucadimuunahu waa weyneeyaan ya'tamiruun waxa ay farmaan biamrihi wixii isaga u faray ayay farmaan wa bihi waxaas eebba faray ay amuruun dadkana faraan wayantahuun waa reebtoomaan min ahyihi reebiduu eebbe waxa xun ka reebay ayay ku gowracan yihiin waa ka reebtoomaan wa bihi waxa eebba uu ka reebay ay yanhawna dadka kala ka reebaan yuxibbuuna way jeclaadaan wax bixubbihi bisababi xubbihi eebba kalgacaaladii sababteed oo intuu eebba jecel yahay bay yana jeclaadaan sa eebbaa jecel wa bibugdihi arada eebba sababteed bay yubgiduun iyo waxroodaan gaal hadday arkaan oo xanaaqayaan wax gaar ahaaneed xuska haleeyey male waxay gaalka ku nacayaan allah nacad faasiq hadday arkaan faajir hadday arkaan ardaal hadday arkaan awliyadu waa nacab yihiin waxayna ku naceen allah nacab idan jacaylkooda alluu ku xidhan yahay oo wixii eebba jeclaado ayay jeclaadaan nacoodana alluu ku xidhan yahay wixii eebba naco bay nacaan wey yuxibbuuna waxbay jeclaadaano bixubbi bisababi xubbi eebba jacaylkiisii sababteed bay wax ku jeclaadaan wa bibugdih eebbaweyne caradii bay yubgiduun wax ugu caroodaan idaa sa'aluuhu hadday eebba tugaan awliyada acdaahum waa siiya waida istacaanuuhu hadday ka gargaar jariyaan acaanahum eebba waa u gargaara waida istacaadu hadday magan galaan dhibaato ka magan galaan bihi eebba weyne acaadahum waa u magangeliyaa wa awliyada eebbe hum iyaga ahluliimaan dadka eebba rumeeyey wataqwaa kana baqay wey tafsiirkii eebe waa awliyada sharxay alimaanu wataqwa waa iman doontaa ayadda ala istiftaax wey adaatu tanbiih waistiftaax hooyaay tanabahu intaad baraarugtaan wax lamuu ogaada ana awliyaa allah eebbaweyne awliyadiisa laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun walwal ay ka walwalaan wax ka horeeya iyo walbahaar iyo tiiraanyo ay waxay soo dhaafeen ka tiiraanyoodaan midna korkooda maaha man hum yaa rabbana waana kuma awliyada aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waataa tilmaantii eebe awliyada eebe alimaanu wataqwaa labadaas sifo ayaa lagu tilmaamay marka waxaynu inagu ku tilmaami jirnay iyo waxeeba ku tilmaamay aada u kala fiiriya annaga maxaanu naqaanaa raama raama inay leeyihiin baal u suran yahay karma qabaan hangoollo wataan iyo ula faraaqyale waxaasaanu naqaanaa innaga ilaahna wuxuu u yaqaan aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kolkaa magax gaara iyo degmo gaara iyo gobol gaara iyo midab gaara iyo wakti gaara midna looma sheegin alimaanu wa wataqwa rumayn eebbe la rumeeyo iyo baqdin eebbe laga baqo oo shareecada la ilaaliyo labadaanu eebbe ku tilmaamay markaasuu khayr badan u sheegay lahum lbushraa fi lxayaati addunyaa wa fi alaakhira adduunka bishaaray ku leeyihin wanaag oo dhan baa loogu bishaareeyey aakhirana bishaaray ku leeyihiin kolkaa tilmaantaas la tilmaamay iyo bishaaradaas adduun iyo aakhiraba loo yaboohay laa tabdiila likalimaat illah warar bedel maayaa ma aha weligood saasay ku soconayaan oo waktigii qur-aanku soo degayna inay awliyanimadu iimaan iyo taqwo ahay maantana inay tahay raamo iyo tusbax dheeraan iyo hangool iyo doolaab jacfaana iyo calan iyo warqado iyo silsilad ilaah waa diiday markuu noo tilmaamay aladiina aamanuu wa kaanuu yataquun lahum lbushraa fi lxayaati اdunyaa wafi alaakhira laa tabdiila likalimaati illah erayadaa laydiin sheegay laba bedelmaya ma aha marka ilaa yowmi alqiyaama awliye maxaa u tilmaana alimaanu wataqwa ilaa yowmi alqiyaama awliye maxay leeyihiin albushraa faraxgelin dembi dhaaf iyo janno iyo tugmadan laga aqbalo iyo waxay ka magan galaan oo laga magangeliyo bay adduunna ku leeyihiin aakhirana ku leeyihiin ilaa yowmi alqiyaamana leeyihiin laa tabdiila likalimaati illah suuratu yuunus wey idan sheekha markuu noo sharxay buu yihi wa anahum awliyada eebe ahluliimaani rumayn alla la rumeeyo dadkeed wey wataqwa maqdin eebe laga baqo dadkeed wey walkaraama darajayn la darajeeyana dadkeed wey walbushraa faraxgelin lagu faraxgeliyey wax alla waxay rabaan oy eebbe ka rabaan in la siinayo waxalla waxay ka baqaan oy ebbe ka magan galaan adduun iyo aakhiro in laga badbaadinayo bishaaradaana waa loo sheegay wahum ahlul iimaan iimaanka dadkiisa wey wataqwa alla ka xabsi dadkii wey waalkaraama darajayn dadkeeda wey waalbushraa farax gelin dadkeedu wey fi dunyaa adduunyada gudaheeda iyo wa fi aakhiraba waa loogu bishaareeyey wa ana kulla muumin eebba mid rumeeyey dhammaantii taqiyin eebba ka cabsaday huwa lilaahi weliyun weli eebbow oo iimaankiisa iyo taqwadiisa ayuu eebba ugu dhowaaday eebba wax kaxigaba male eebbana markuu iimaan iyo taqwo ka helay weligii ayuu gacanta ku dhigay gacan shaydaan kuma jiro shaydaan ma maamulo allaa maamula adduunkana ku karaameeya asnuu ku xariibsan yahay waa muumin idaylkii marka midabkiisa yeelkiisa meeshuu ku nool yahay yeelkiisa lahjaduu ku hadlo yeelkiisa waktiguu noolaa waktigii nabiga waktigii ku xigay ilaa maanta waktiga dambe alimaanu wataqwa labadan ka rabna waa ana kula muumin eebba mid rumeeyey kulligii wa mu'minatin mid bilcaana oo eebba rumaysay kulligeed taqiyin taqiyatin eebbe ka cabsatay huwa muuminkaas lilaahi eebbe uu weliyun uu weli yahay maranay awliyadii go cid kalaan weydiinayna male riyo uma baahnin daaca uma baahnin in la daadaacsado oo la riyoodo dadka loo dhurwaayeeyo la bakdin keliyo uma baahnin allaana baray maxaana la yidhi alimaanu wataqwa adiga marka fursaad haysataa haddayo waa maxay fursada haddiiba taqwiyo imaan lagu xidhay adiga naftaada intaad weli faraqiis saf u geli lahayd adiga weli noqo maxaa kaa xijaabay alimaanu wataqwa baa laguu sheegay adigaba imaan iyo taqwa ku dadaal naftaada weli noqo haddii faraq laysku duubi doono intii faraq lagugu duubi lahaa laba shilin miyaad ah maxaa faraq lagugu duuba adiga faraq ku duub hadduu faraq ku duub jiro haddii kale faraq kuma qaade addoon mukallafa oo qaangaara oo la abuurtay oo xil loo dhiibtay awaamir la faray baa tee waajigaa ka soo bax adigana lafahaaga weli u noqo adigana lafahaaga u weli noqo wax weelnimadii ku diidana male wax weelnimo ku dhashayna male wax weelnimo ku dhashayna male alimaanu wataqwa labadan wey labadii lagaama ka kax fadhiga wamaxa daalik markaynu awliyadii baranay haddana awliyadu waa kala darajo wen yihin say u kala darajo wen waxay u kala darajo wen siday u kala iimaan iyo taqwo badan taqwadii laguma sinna iyadoo alla laga baqay baan lagu sinnayn iimaankii laguma sinna waxaa nabigu noo sheegay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku dhowr iyo toddobaatan qaybood wey idan qofka dhowr iyo toddobaatankii qaybood isku darsaday iyo qofka qadarka haysta labadiiba mu'min waa yihiin laakiin iimaankii kuma sinna wakadalika taqwa qofkii wixii la farayna farma wixii laga reebay ka fogaada taqi waa yahay laakiin qofka aan maskaxdiiyo maankaba ku hayn eeba maahana wax kale oo xataa jannaba ayn maskaxdiisa ku jirin uu halgamaya ilaah wejigii ukuku taqwa ina akramakum cinda la adqaakum kolkaas sidii loo kala iimaan iyo taqwo badan yahay baa loo kala darajo sarreeya dhegaysa iyadiina hayra laakiin oo awliyadii baranay annahum awliyada yatafaawatuun waa kala tegsan yihiin fii darajaatihim garaadada way ku kala tegsan yihiin bixasabi taqwaahum alla kaa cabsigooda tixgelinteed bay ku kala tegsan yihiin wa iimaanihim iimaankooda fiirintiisa iimaankooda iyo taqwadooda fiirintooda iyo tixgelintooda bay ku kala sarreeyaan oo fa kullu man mu'min kulligii kaana xaduhu nasiibkiisa uu noqday min aliimaan iimaanka qaybtuu ka haysto wataqwa alla ka cabsiga qaybtuu ka haysto awfa in weyn ay noqotay kaana darajatuhu garaadadiisu waxay noqonayaan cinda allaahi eebba weynaagti aclaa mid ka koraysa ka korayn badan kuwa kale wa kaanat karaamatuhu darajada eebba uu ku darajaynayana waxay noqon awfar mid dhammaystiran wa fasaadaatu alawliyaa awliyada madaxdeeda sarsare hum ulmursaluun rusushii wey wax gaari kara male rusushii aynu ku sheegnay saddex boqol iyo saddex iyo toban u horeeyey nuuxun calayhi salaam walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman ma u horeeya awalu rasuulin ursila ilbashar huwa nuuxun calayhi salaam wa aakhiruhum wa afdaluhum muxamadun sala allahu calayhi wasalam idan safka koobaad yaa qaatay awliyada eebe lamarwankeedii rususha wey fasaadaatu alawliyaa fasaadaatu alawliyaa ilaah awliyadiisa madaxdooda u koraysa hum ulmursaluun rusushii la diriyu saddex boqol iyo saddex iyo toban yaxiga iyaga waalambiyaa nebiyaashaan rususha ahayn oo aynu ku sheegnay kadib baad markii laysku daro boqol iyo labaatan iyo afar kun saddex boqol saddex toban laga saaro intii kalea nebiyaala kolka waxaana la kala baraya awliyadii iyo darajaadkeedii lamarwanyaa galay rususha maxaan tiradooda ku sheegnay saddex boqol saddex iyo toban lamarkii labaad yaa qaatay alambiya nebiyaashii baa qaatay iyaguna tiradooda waxaynu ku sheegnay inay badantah wa min bacdihim rususha ambiyada ka gadaal waxaa imaanaya almu'minuun intii dad ahaydee nebiyaal ahayn aanan rusulna ahayn ee basharka intiisii kalaa jindigii uu la jiro mu'miniintaasaa imanaysa wa min bacdihim bacda almursaliina waalambiyaa gadaashood waxaa ah almu'minuun intii eebba rumaysay iyagaa markaa eebba rumeeyey horeynu u sheegnay say u kala qiimi badan yihiin waa say u kala iimaan weyn yihiin una kala taqwo badan yihiin wa anamaa yujriihi illaahu anamaa yujriihi eebba wuxuu dareeriyo allaahu eebba weyne calaa aydiihi rususha nebiyaasha mu'miniinta wixii gacmahooda uu ku dareeriyo min karaamaatin darajo eebba uga timida waxaa kamida ka tagsiiri wax yar badintii min adxaamihim gurya waataynu nidhi kooba masaga ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam siddeetan qof ka dharjiyey kolka waxaa yaraa cuntadaa oo la badiyo oo seeba badiyo karaamo wey axadkan hortiisa ay ka dhacday eeba ku darajeeyey hadduu nebi yahay hadduu rasuul yahay duu saalix kale yihi oo taqiya wa ana maa yujriihi illaahu eebba weyne wuxuu dareeriyo calaa aydiihim awliyada gacmahooda korkooda oo min karaamatin darajayaala ah ka taghiiri ilqaliil waxyar badintiisa min atacaam cunto ah wa ibraail awjaac xanuun yaal daweynta oo qof xanuunsanaya oo weligii uu gacanta mariyo amwaalla uu tuugo uu duceeyo oo daqiiqadii baraysa waibraha ilawjaa xanuun yaal caafintooda iyo walasqaan jira yaal wiil rafanaya oo markuu daqiiqo jooga qalanayo maa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam markii loo keenayba waxaa loo shaka riixay gadaal wuxuu ka riday wax bidhaanta ey haddana wax madow oo ay hadda dhashay waay baa wiilka gadaashiisa ka baxay wuxuu nabiga yihi shaydaan intuu isuureeyey xaloosha ka cunaayey wiilka wa iska dhaqaaqay kafasho dambe iyo qalal dambe midna uma noqon daqiiqadii wey idan cuduryaalaha ama cuduryaal ama xanuunyaal oo la daweeyo aw hawl ilbixaar bad la jiiro oo lagu lugeeyo waa karaamo weebo ku karaameeyey waa iman doonaane mu'miniintiisa qaarkood waxaa waxadami ilixtiraaqi binnaar dab qabiil shidaayey oo muddo badan qoryihiisa la aruurinaayey oo god inta loo qoday laga buuxiyey haddana godkiintii dhagax lagu wareejiyey lasii fiiqay waxaasoo dhan baa la huriyey cirka markuu isku sareeyey dabki baa nabi ibraahim wiishinta lagu qabtay baa dabkii lagu dhex tuuray dabkii baa baqay khaalid ibn ilwaliid baa sun loo qasay waa loo sheegay suntan waxaa lagugu talagalay inaad ku dhimataa la yihi sun nooxii ugu dambeeyey haddaan dhiman waayn waxbalaysaan buu yihi haddaan dhiman waayo ilaaha awooddaada ma rumaynaysa waad dhibani ba nafle dad amiya amay u soo urto oo baktiin lama arkin bismi illaahi wallaahu akbar qalalow koobkiiyuu tuuray wax ma noqonin niyaduu ku cabay adeygeeda iyo iimaankeeda qudratullaahi inuu baruu rabay ogaada marka suntiinna iyo sixirkiinna waxna inaydaan dilin waxna noolaynin wixii wax dila ee wax nooleeya ee bow tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kuli shayin qadiir aladii khalaqa almowta walxayaata huwa yuxyii wa yumiitu wa ilayhi turjacuun wuxuu noqday male idan dab baktiyey iyo arrimahaas oo dhan waa wuxuu eebba ku karaameeyey baariyaalkiisa aw khawdi ilbixaar badoo lagu lugayo laga arko soo isku darmi maayaan maya labadooda farqi udhaxeey waxaa weeye axadkaa nabiga ah mucjizada ilaah ka muujiyey maqruunatun bitaxaddi afgoyn waa la xiriirta oo ama nabigaa la maagaya oo laleeyahay haddaad nabi tahay waxaasna tus ama isagaa isaga reebaya ardaash oo leh inaan nabi ahay waxaasan muujinaya taxadigaasaa ka horreeya marka waa la isxabaystay waa la isxiniyo taabtay dhoolla tus baa jira laakiin ninkaan weligaa waxaa shaqadiisa maha ninkaan weligaa taxaddi iyo dhoola tus iyo faan maaha ilaah unbuu tuugaya waana loo yeelay taasaan ku kala saaray waxaan dhici karin oo beena ood ogaanaysaan qaacidii innaga aan samaysanay ama wax nala ah sameeyey innagana waa ku raacnay waxaan idhi kullu maa kaana mucjizatan lilambiyaa wax alla wixii nabiyaal u mucjizo ah yakuunu karaamatan lilawliyaa wax wax ka jiraan ma limaada nabi maxamed baynu ka soo qaadayn mucjizadiisa qur-aankaa kamida ma weli qur-aan lagu dejiyey baa jira la ma jiro nebi maxamed mucjizaadkiisa alisraa walmixraaj baa ka mida toddobada samaa la jiirsiiyey gaaridan hortiis iyo gadaais la fuulin baa la saaray ma jiraa weli cirka la saaray laa ma jiro mucjizada nebi maxamed inshiqaaqulqamar baa ka mida qurayshi markay xujaysay oo dayaxa lagu xujeeyey kala dilaacintii iqtarabat isaacatu washaqa alqamar dayxi laba u noqday ma jiraa weli dayxa laba u noqday maya wa calaa haada meelo waa isaga iman karaan karaamadii weliga lagu karaameeyey iyo mucjisadii nabiga meelo ba isaga iman karaan inta nabiga oo mimbarka fuula loo yimid la yihi abaar iyo oon baa jira allow la soo waraabi uu dihi jiray haddaba waa dhici karta taqi inta loo tago mu'mina ilaah noo tuug roobka saacadii waa iman kara marka waxa aan isku sarjarnay wax alla wixii nebi uu mucjizo ahaa baa kana u noqdo karaa maya iskuma sarjarna laakiin meelay isaga darmi karaan farqiga labadaasaa udhexaysa kolka taxaddi hayra laakin ana almucjiza magacana waa kala duweyna oo wixii nabi lagu karaameeyey mucjizaan leena cidkaa lama iman kartay le wixii lagu karaameeyey taqi weli ana karaamaan leena kolkaa waxa weli lagu karaameeyey mucjizo kuma sheegi karno almucjizatu lilambiyaa waalkaraamatu liljamiic karaamada nebiyaashana waa leeyihi koladan waa lagu karaameeyey maxaa jira mucjizada nafteeda waa min alkaraama daraje buu bixiyey xusnigan siiyey ka midow hayra laakiin ana almucjiza mucjizadii takuunu waxay ahaataa maqruunatan mid lala xiriiriyey bitaxadii is-afgoyn iyo caraysi wir iyo weri bay arrintii gaadhay haddaad nabi tahay wirsaasiyeen hadday gaadhay saanay ku imanaysa waalkaraama karaamaduse caariyatun waa ka dhaalaadahay hanuhu anitaxadi hayru murtabidatin karaamada mid ku xiran keyrkeed wey ii bitaxadi kuma xirna kolka karaamadiina waa ogaanay mucjizana waa ogaanay karaamo maxaa ugu fiican waa ana min acdami alkaraamaat karaamo eebuu addoonkiisa muuminka darajeeyo tan ugu weyni badan waxaa kamida alistiqaamatu toosnaan calaa taacaati taacayaal korkood lagu toosnaado bificli lmaamuuraati wixii laysfaray falidooda asharciya ee eebbajideeyey waijtinaabi almuxaramaat wixii la xarimayna laga dheeraado iyo walmanhiyaat wixii la reebay midka mid ka fiican ma kolka adoon wax kalaba ahayn addoon toosan oo daacadii eebba u faray ku toosan muxaramaadkii manigii ka durkay haddaad noqotay karaamo lagu karaamayn lahaa oo taas ka qiimi badan male liqowlihi tacaala baa u daliila ina aladiina qaaluu rabbuna allah huma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ulaaika asxaabu ljanna khaalidiina fiiha jazaa bimaa kaanuu yacmaluun suuratu lxaqaaf wey sunnada rasuulkana saxaabaa weydiiyey qul lii fi lislaami qowlan rasuul allah waxaad i tidhaahdaa hadalan dabadaan nin kala weydiinin muxuu rasuulka ku yihi qul aamantu billah uma istaqim intaad tidha aamantu billah ku tasnoob shareecada maxaa ka qiimi badan maya waan law istaqaamuu calaa dariiqa hadday shareecada korkeeda ku toosan yihiin la asqaynaahum maan kadaaqa roobka kama kala joogsadeen walow anahum aqaamuu tawraata walinjiil wamaa unzila ilayhim min rabbihim la akaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim dhulka roobkaa shubmi lahaa oo kor ka iman lahaa dhulka cuntaa ka iman lahay idan waxaa dhibaato jira istiqaama la-aanta aw shardeen idan istiqaamo maxay noqotay aclaa karaama karaamata ugu korayn badan uu rabbi siiyo taqiya waana min acdami alkaraamaat alistiqaamatu cala daacati lagu toosnaado bificli lmaamuura waxaa la isfaray falidooda asharciya eebba jideeyey wajtinaabi lmuxarama wixii eebba reebay oo laga dheeraado walmanhiyaad wadaalika arrimaha aynu sheegnayna liladila tusaaliyaalba ugu wacan alaatiya ee iman doona kow midka ugu horeeya ikhbaaruhu eebbaweyne warramidii tacaalaa korahaye can awliyaa'ihi eebbaweyne awliyadiisa isagii ka warramay wa karaamatihim wuxuu ku dhaqaaleeyeyna isagaa ka waramay fii qowlihi eebba qowlkiisa gudihii ayuu ku sheegay alaa hooya tanabahu baraaruga waclamuu ogaada ina awliyaa allah eebba weyne dadka ka weli yeeshay ismaamulo laa khawfun walwal wax ka horeeya iyo aakhira ay ka baqaan calayhim korkooda ma aha walaa hum mana aha yaxsanuun waxay soo mareen kuwa ka tiraanyooda ma aladiina ma awliyaa dad aamanuu marka koowaad xaqa rumeeyey marka labaad wa kaanuu noqday yataquun kuwa isilaaliya oo kufri iyo macsiya bay iska ilaaliyaan iimaan iyo taqwana waa ku tilmaanan yihiin labadii jaanibba waa ka dhisan yihiin alimaanu wataqwa waa ku tilmaanan yihiin alkufru waalmacaasi way iska ilaaliyeen lahum waxay leeyihiin albushra faraxgelin fi lxayaati nolol addunyaa hoosaysa wa fi laakhirati bay labadaba ku leeyihiin warkaa warkii eebbawey laa tabdiila badelidii ma jirto bikalimaatiillah eebbaweyne ereyadiisaas uu idiin sheegayna kuwa bedel maaya maaha tilmaantiina waata bishaaradiina waata war bedel maayana maaha daalika sidaa eebba sheegay ee sawliyada u sheegay huwa kaasa alfawzu liibaana alcadiimu weyn wa fii qowlihi eebba hadalkii gudihii uu ku sheegay tacaalaa kolahaye allaahu eebbaweynaa weliyuladiina dad maamula aamanuu xaqa rumeeyey yukhrijuhum wuxuu ka bixiyaa min adulumaat mugdiyaal kufriya shirki dalaal iyo jahli waxaa mugdiga ayuu ka bixiyaa ilaa nuuri iimaan iyo cilmi iyo yaqiin ayuu u bixiyaa wa fii qowlih kolkaa yukhrijuhum min adulumaati ila nuur agow jaahil uusan lahayn awliyadu alla yaqaanaan mugdigii jahligii allah ka saaray nuur iyo iimaan iyo basiiro ayay ku socdaan kolka aniga diinna ma aqaan dugsina weli ma gelin ee si kalaan khayr aan awliye wahay waxba mati waatan ayaddi allaahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaat ila annuur wa fii qowlih eebbaweyne qowlkiisiina waa ku sheegay qureysh baa yihi xaramkan weli u nahay wuxuu eebbe ku yidhi wamaa kaanuu maa awliyaahu eebbaweyne awliyadii quraysh maa in awliyaahu maa awliyaahu eebbaweyne awliyadiisa maba ilaa almutaquun kuwa isilaaliya keliya eebba awliya wa wa fii qowlih ayuu ku sheegay ina waliyiya aniga weliga ilaah ee imaamula allaahu eebba weyne wey aladii allaha nasala alkitaab qur-aanka dadejiyey wa huwa eebbaha qur-aanka dadejiyey ee ii weligaa laa yatawalla saalixiin keligay maahe inta suuban idaylkeed isagaa u weliha ah. wa fii qowlih ayuu awliyadii ku sheegay subxaana nabiyullaahi yuusuf wey markay naaguhu shoorsadeen ayaa eebba yidhi kadaalik waa u diidnay wey sidaasaan yuusuf ku samaynay linasrifa inaanu ka jeedino canhu yuusuf xaggi asuu-a la dagaalamid naago lala dagaalamo wax fiican maaha way iska cararay waalfaxsha sinadii laga dalbay waa ka jeedinay sababkuna inahu yuusuf min cibaadina addoommadanada ayuu ka mid yahay almukhlasiin aniga eebbaha lai gooni yeelay almukhlisiin haddaad tidhaahood hoos ka martana addoommaha eebba u daacadaawo laba qirow inahu min cibaadina almukhlisiin iyo min cibaadina almukhlasiin mukhlasiin eebbaa gooni looga dhigay mukhlisiin eebuu dacdiya wa fii qowlih eebba weyne hadalkii gudihii buu ku sheegay tacaalaa korahaye shaydaan markuu yidhi la uqwiyanahum ajmaciin baa lagu beeniyey eebbaa ku yidhi ina cibaadii awliyadeyda aniga igu xariira laysa laka ibliis kuma sugnaan calayhim korkooda sultaanun awood aad iyaga ku farageliso laguma siin idan arag linasrifa canusoo walbasaw ina allaha yudaaficu ina allaha yadfacu kana kalow ina allaha yudaafic can iladiina aamanuu kuwa eebba rumeeyey wixii xumaa iyo shaydaan iyo shartiisa allahba ka daafacay marka shaydaan markuu yihi lauwiyanahum ajmaciin gidigood waa baadiyeynaya ina cibaadii ilaah baa isu aneeyey awliyada aniga iga weli yeeshay een maamulo eanu weliga ahay laysa laka calayhim suldaan degnaad ku diran tahay iyo awood iyo faragelin midna kuma lihidu ina cibaadi addoomahayga laysa laka kuma sugnaan calayhim korkooda suldaanun dirnaan wa qowlih uu ku sheegay maryam oo yar oo markaa dhalatay baa zakariye oo markaa nabi iyo rasuul u ahaa markii loo keenay ayuu uga sameeyey masaajidka meel yaroo qoloba qolobkiibuu geliyey quful buu ku xiray guriguu isagu tagaa raashin buu u keenaa markuu yimaada wuxuu u yimaadaa raashinkuu waday mid ka fiican beledka aan oolin waktigana munaasib u ahayn iyadoo jiilaad la baahan yahay xoolaha guran yihiin uu meeshii burxad iyo cil ugu imaanayo beledkan burxad ma yeel inab iyo wuxuu ugu imaanayaa timir waana jiilaan miro ma jiro kolkii roobkii da-ay oo caaniga timirtii la helayna soor buu ugu imaanaya roob baa da-ay xoolaa la maalaa soor ma jirto kolkaa meesha wuxuu ugu imaanaya cuntaduu waday mid ka fiican beledkana aan oolin waktigana kufacayn ee waktigaba ka wey isagii baa yaabay yaa maryamu anaa laki haadaa meesha anaa xira anaana fura waxaan waday wax ka fiican baa yaal waxaan xaggees ka yimi maryamatu yar wey oo markaas dhalatay laakiin awliyada eebe ma yaryaala iska waaweyn waxay tihi huwa min cindi illah ilaa xaggiisaa laga keenay waxaa qur-aanku sheegaya wakafalaha zakariya kulamaa dakala calayha zakariya almicraab wajada cindaha risqan qaala yaa maryam anaa laki haada qaala min cindillah barbaaridii ay barbaaraysa inta ilmaha ku daranta bil a yowmiya ku darmi jirtay kolka eebbaa barbaariyey fataqabalahaa rabbuha biqabuulin xasan wa ambataha eebbaa koriyey maryamu nabatan xasan idan korintaa jirka keliya meehe maskaxdeeda maankeeda caqiidadeeda cilmigeeda wax walbaa la barbaariyey intay u jawaabaysa rasuulka maka huwa min cindi illaahi bay markaasa ama iyadii ama zakariya waa rasuul wuxuu yihi waa runta in allaha yarsuqu man yashaa bigayri xisaab rabbi awooddiisa waa ka saraysa asbaabta qofkuu rabana suu rabu wuxuu siiyaa goortuu rabuuna siiyaa in allaha yarsuqu man yashaa bikayri xisaab isagii baa ka faa'iidaystay wuxuu ka faa'idaystay markaa waa yeel buu ahaa ilmana ma lahayn markaasuu yihi ilaahan jiilaalka burcadka iyo ciirka iyo inabka keena iyaday gu-iyo roob tahayna soorta keena inuu ilmo ku siiya maxay ku tahay ka kax fadhiga hunaalika dacaa zakariya rabba hadduu ogaadayba in awood wax ka hor iman kara aan la arkin ayuu xolo ma quunin karto kolkaasuu yidhi anigoo waayeela oo aan wax dhalin jirkaygiina qallafay shahwana iga dhammaatay oon abuur ridi karin bilcaanba wax ku tifjin karin haddana ilmaan rabo fartaa laga saaro kolka awliyada iyo karaamaadkeedii waa ka kulama markasta dakhala uu galay zakariya calayha maryama korkeeda zakariya almixraab gantoobkeedii loo dhisay markuu ugu galo ayuu wajada zakariya hela cindaha maryama agteeda risqan cunto taal qaala zakariya wuxuu yihi yaa maryamu maryama hooy annaa xaggeeba laki kaaga sugnaaday haadaa risqigaan qaalad waxay tidhi huwa risqigaan min cindi illaah eebba agtiisuu ka yimid min cindi illaah yaa nagu filan waxaa laysku laayaa jannadaa laga keenay oo waxaan jannada meelaan ahayn sheebe wax kama keeni karo ama janna ka keeno cirha ka keeno dhula ka keeno awoodiisa waxaa naqaanaa inay meelu noqodba u baahnayn oo saacaddaas uu dhihi karo kun fayakuun marka markii huwa min cindillah inuu eebba ka yimid naloo sheegay oo xaggaas eebba ka keenay xagga jannada xagga samada xagga dhulka inta muu kusoo kariyey afdirir iyo edabdarramo kifaaya yaa maryamu anaa laki haadaa qaalat huwa min cindi illah intii sakariya ku filaatay annaga su-aasha ma lahayne su-aasha sakariya lahaa oo rasuula waxaa ku filaaday huwa min cindi illah wuxuu yihi in allaha yarsuqu man yashaa bikayri xisaab idan tanaa kugu filan qudrad ilaah raadqaadkeeda iyo su-aasheeda irkuu ka keenay jannuu ka keenay waxaa qur-aanka kariimka ku soo aroortay laa yas'alu eebbaweynow fii suurati alambiyaa laa yus'alu camaa yafcalu waxaana noo sheegay ficilkiisa inuu madax banaan yahay ina allaha yafcalu maa yuriid facaalun limaa yuriid yaxkumu maa yuriid laa mucaqiba lixukmi suu doona idan waxaa nagu filaatay jihadii inala baray kaas waa min cindillah wa fii qowli ayuu ku sheegay awliyada dhegeyso nebi yuusuf waataan nebi yuunus waataan ka sheekaynay ilduufkiisii yaraa wa ina yuunus nebigaa yuunus ibni mataabaa la yihaa nin weyni waa beled la yihaa ciraaq ku taal buu nabi ka ahaa waa horreeyey min ambiyaa bani israa'iil la min almursaliin akhyaartii xaggee ba laga diray ayuu ka yahay id abada maruu dhuuntay ila alfulki markab gudihii ayuu ku dhuuntay tag lama oran almashxuun baasajeeri iyo badeeco laga buuxiyey markabka fasaahama yuunus waa qori ritay fa kaana yuunus wuxuu noqday min almudxadiin kuwa laga raayay qorigii baa laga helay faltaqamahu dagaal mudano isagoon la farin ayuu iska tegey falawlaa annahu haddii yuunus uusan kaana ahaan jirin min almusabixiin eebba kuwa u tasbixsada lalabisa waa nagaan lahaa fii badnihi malayga calooshiisa uurkeeda ayuu ku nagaan lahaa ilaa yoom intii laga gaaro yubcasuun lasoo bixiyo wa fii qowli weeba awliyadii ku sheegay fanaadaaha maryamoo yar eeba ilma ku afuufay foolastay yaabtay dhawaaqday qaalat yaa laytanii mutu qabla haada wa kuntu nasiyan mansiyan saa markee wax fanaadaaha waxaa u yeeray maryamu malaku jibriil min taxtihaa gara wey man baa u yeeray taxtaha ka hooseeyey muxuu ku yidhi alaa taxsanii hatiilaan yoonin qad jacala rabbuki rabbigaa baaba yeelay taxtaki waadigaan hoostaada ah sariyan keli biyo oo daada oo xareeda wahuzi lullul ilayki xaggaaga bijidci naqla timirta dogobkeedana lullul geedkaa timirta qalalan baa lagaaga soo daadinaya timir iktisaabka iyo shaqaysiga inuu laga maarmayo arag gabar yar oo awliya oo cidlo weyn ku dhashay oo dhib qabta waxba eebba kuma ahayn iyadoon dogob lagu kalifin dhaqdhaqaajintii in cuntada gacanta laga saaro oo timirtii loo keeno saasay mudnaydbe gabartan waa umulbe dhibaata haysata lama yeelin asbaabta waa qasab waxaa la yidhi docubka dhaqdhaqaaji kolkaasaan saan tiraa ay timid soo daadan idan intaad meel kada loobsato ilaah raashin ii keena beenta iska kax fadhi sabab samee ad beera tabco dukaan furo sharikaadka tag iyo mu shaqo tag dhaqdhaqaaq saanay wax kuugu imaanayin maryamana ogow maryamaa kaa fiicnayd hool lama dhi kolka yarayd waa tii la keeni jiray kolkay kuusatay haddana kolka yaray ay masaajida ku jirtay hadduu sakariyo yimaado cuntu u imaan jiri laakiin hadda waa kuusatay sooma ilmay baa qaaday sooma waa tabar gashay sooma mar haddaa tabar gashay ilmo ma tihid dhaqdhaqaaq samee fisqiga saasuu kuugu imaana meelaan fariisana ma wahusii giilgiil ilayki xaggaaga bijidci naqla timirta geedkeeda wey tasaaqad tusaaqid qiro kale wey waxay nakladii ridi caleyki korkaaga rudaban timirna waa u fiican wey janiyan macaan badan ka gadaalna baadiye biyo beeshay fakuli timirta un washrabi keliga daadaana ka cad waa qaari kadib raaxayso wiilka abashay caynan ilahaan wa fii qowlihi ayuu eebba ku sheegay awliyada arrinteeda qulnaa waxaan idhi yaa dab kunii noqo bardan qabow iyo wasalaaman qabow ila suu dhiman lahaa nabadgelyo calaa ibraahim ibraahim korkiisa waa araadu gaaladii waxay la dooneen bihi ibraahim kaydan hagar fajacalnaahu waxaan ka yeellay iyagii alaksariin kuwa gurigoodba oo dabkay wax badan sidaayeen oon waxba ku halin faryihii markay baseen ibraahim oo nabad qaba oo dabkii dhex fadhiya waxa burkiisii qaba laakiin xarigay ku xirxireen keliya uu gubtay ay meeshu u yimaadeen qabiil dhan oo muddo dhan dadaalayay eber waaye dadaalkoodii fajacalnaahum alaksari rafiiqa uli akhyaartaa markaa nabiyaasha ka baxdo ahlu kaafigaada eebba hadalkiisa gudihii waa uliya ku sheegay am xasibta ma waxaad malaysay ana asxaaba alkaafi godka qolada ku jirtay waraaqiin looxii magacooda lagu dhigay kaanuu inay ahaayeen min aayaatina aayaadkanaga iyagoy ka mid yihiin cajaban yaab idaa waalfidya dhalinyaradu markay dulmeeno ila alka'fi godkii u dulmeen oy faqaaluu yidhaahdeen rabbana yaa rabbana annaga rabbiganow aatinaa nasi min laduunka adiga agtaada raxmata naxariis wahayi allow diyaari lanaa annaga min amrinaa annaga amarkanaga rasadan toosnaan fadarabna waxaan yeelnay calaa aadaanihim dhagahooda korkooda adduunkii baan ka xijaabnay wax iyaga maqla ma laha waxay maqlaayiinna ma laha filkaafi godka gudihiisa siniina ku yaal axdadan tirooda walabisuu fii kaafihim talaata miatin siniin wazaadu tiscan uma ka gadaal aan bacdnaan soo bixinayu xilliyaradan toddobay ahaayee waktigoodana banu israa'iil bay ahaayeen dayqaanuus nin la yihaa oo boqola yaa dalkooda xukumi jiri ninkii allahni hal icaabudu yiri been baad sheegaysaa ba yiri waxaa tahay lama arko toddobadan wiil inahum fityatun aamanuu birabbihim wasidnaahum huda ilaah waxaan u siyaadiyey iimaankoodana ballaariyey odagii bay hor yimaadeen waa ku beeniyeen odagii wuxuu yihi waa dhalinyare waxbaa weli ka dhiman soo celiya maalma kadib wixii gacaliyow qaraabaana hawaaniyee kolkaa wiilashaas warkooda garan maayo haddaad wax ku falaysaan iyagoo fiifiicanii keen waxay ku hadlayaan lama arg fasaxaasay ku jiraan gaalay u baxeen waxay yidhahdeen ninka kan gaalka ee kibrey innagana iimaankii ka noqon mayno isna ina dayn maayo saa yaalla magaaladaan ka tagin waxay go-aansadeen beledka inay ka baxaan duurna ku dhuunta markaas eegaana waa raacay god bay iska galeen jasiira carabiya meeshu ayay ahay urdun baan martay beled saxaab la yihaa oo boqol iyo konton sano dhisna xoogaana u jiray xamaan asaan ka fogey ayaan tegey markaasay yidhaahdeen godkii ma ku geynaa qoladii meesha degnay godka alukaafiga ma ku geyna waxaa tegi maayo godkaaso war baan ka haya ilaah wuxuu yihi low iطalacta calayhim lawalayta minhum firaaran walaa murita minhum ru god qorafa ood adinka tagtaan haddaad u malayseen kaas may kii maaha low iطalacta calayhim haddaad kor joogsato lawalayta minhum firaaran agaad wax ka dayeysaan nabi maxamed baa lagu leeyay nabi maxamed godkuu ka caraari lahaa tafaru mahayaane aadina maha isagiina maha wala murita minhum ru'ban qoladan waxaa lagu waardiyeeyeyba waa argagax wax kaag dhawaan karaba male naxdin baa kor degan xuduudkooda wixii gala deerkaa qaboobayo kolka dad la fiirsan karo la fartafartayn karo maa law italacta calayhim lawallayta minhum firaaran walaa murid ilmahaas daliilka labaad ikhbaaru rasuulihi ala rasuulkiisa waramidi sala allahu calayhi wasalama can awliyaai illah ilaah awliyadiisa rasuulkaa ka waramay wa karaamaatihim darajooyinka uu eebba ku darajeeyey rasuulkaa ka waramay fii qowlihi rasuulka hadalkiisa gudihii fii maxadiis gudihii uu yarwihi ka wariyey can rabbihi rabbigii xaggii caza rabbi unka kaadka wajalla weynaay wuxuu yidhi eebe man cadda qofkaa la culaytama li aniga weliyan kelimatu li baa macno weynoo faa'iideysa haddaan lidaa meesha lagu darin warka wuxuu noqon lahaa qofkii weli la xoloobaba inuu eebe la xoloobay oo weligii naftiisa baan macsuum ahayn haddii weligii uu ku maago soo iska dhixi maysi iska dhixinaysa marka colaadan eebba uu sheegay ee uusan ka duudsi qaadanayn wuu ka dagaalamaya lii wey waa maxay lii lii waxa wey waxa weliga loola xulaysamaayo waa la darti markii diin iyo cibaado iyo daaca lagula dagaalamaayo laakiin dhibaato hadday sheekiin daranto adigiiyo weligii iska dhexinaysa liina maaha colaada dhexdiina ka dhacdayna mid lilaahi tacaala maaha waa muranteeno ama qaraaba ahayde ama shirkaada haydeen ama xisb baad haydeen arrin baad iska kiinac gashay isagii baaba ku dulmay maxsuum ma aha saalix wey waa in duufi karaa idan haddii dagaalkiinu nooca yahay midkaan eebba kula dagaalami maayo maxaad weliga ula hadashay waxaa lagugula dagaalamayaa aniga eebbaa dartay maxaad weliga ula colowday waa kala garateen marka man caada qofka la dagaalama lii liajli aniga dartay weliyan ula colaytama faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal wamaa taqaraba ma dhowaado ilaya aniga cabdi addoonkayga bishayin wax axab loo jacayl badan yahay ilaya aniga mimaa kii gudashadii ibtaragtuhu aan ku farad yeelay calayhi cabdiga korkii walaa yazaalu kamana zuulo cabdi addoonkayga yataqarab inuu dhowaanayo ilaya aniga eebbaweynaa binawaafili biadaa'i nawaafili sunnayaal gudashadood xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado faidaa axbabtuhu mar haddaan jeclaado kuntu anigii eebaahaa baan noqda samcahu maqalkiisa alladii maqalka uu yasmacu addoonka wax ku maqlo bihi maqalka wa basarahu araggiisii baa noqda alladii aragga uu yabsuru ku arka addoonka bihi aragga wa yaddahu gacantiisaa noqda allatii gacanta uu yabdisu wax ku qabanayo biha gacanta wa rijlahu lugtiisaa noqda alatii lugta u yamshi u soconayo cabdiga bihaa lugta wala in sa'alanii hadduu ituugana la uctiyanahu wuxuu iga tuugay waan siinayaa wala in istacaadani hadduu imagan galana la uciidanahu waa magan gelinayaw wallaahu aclam